الثالث عشر باب بيان كثرة طرق الخير قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Bölüm 13 Hayır yollarının çok oluşu Siz her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi bilir. 2 Bakara 215 وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله Her ne iyilik yaparsanız Allah onun farkındadır. 2 Bakara 197 وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. 99 Zilzal 7 وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه Her kim doğru dürüst iyi işler işlerse kendi faydasınadır. 45 Casiye 15 السابع عشر بعد المئة وهو الأول في هذا الباب عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعة أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه Hadis 117 Ebu Zer Cündüp İbni Cünade Allah ondan razı olsun şöyle demiştir ey allah'ın rasulü hangi amel daha üstündür dedim allah'a iman ve allah yolunda cihattır buyurdu bu sefer ben hangi esir ve köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir dedim sahipleri yanında en kıymetli ve değeri yüksek olanı buyurdu cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim iş bilene yardım edersin iş bilmeyenin işini yaparsın buyurdu ey allah'ın rasulü bunların hiçbirini yapamaz isem dedim insanlara zarar vermekten sakınırsın bu da kendi şahsına verdiğin bir sadakadır buyurdu الثامن عشر بعد المئة وهو الثاني في هذا الباب عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم Hadis 118 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her birinizin her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Öyleyse her sübhanallah demek bir sadakadır her elhamdülillah demek bir sadakadır her la ilahe illallah demek sadakadır her allahu ekber demek sadakadır iyiliği tavsiye etmek sadakadır kötülükten sakındırmak sadakadır bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da bunların yerine geçer. التاسع عشر بعد المئة وهو الثالث وعنه أي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم Hadis 119 ebu zer'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu ümmetimin iyi kötü tüm amelleri bana arz olundu iyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılması da vardı sümük ve balgamla mescitlerin kirletilmesi ve o haliyle bırakılması da çirkin ameller arasındaydı. العشرون بعد المئة وهو الرابع وعنه أي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم Hadis 120 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bazı insanlar ey Allah'ın Resulü zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ayrıca zenginliklerinden dolayı sadaka da veriyorlar dediler rasulullah sallallahu aleyhi vsellem allah sizlere sadaka verme ve bu yönde sevap kazanma imkanı vermedi mi sanıyorsunuz her sübhanallah demek bir sadakadır her allahu ekber demek bir sadakadır her elhamdülillah demek bir sadakadır her la ilahe illallah demek bir sadakadır iyiliği emretmek sadaka kötülükten sakındırmak sadakadır hatta her birinizin hanımıyla birlikte yatması sadakadır buyurdu bunun üzerine sahabiler ey allah'ın rasulü hanımımızla şehvetimizi tatmin etmekle bize sevap mı var dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi, günah olmayacak mıydı? Helal yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır buyurdular. الواحد والعشرون بعد المئة وهو الخامس في هذا الباب وعنه ولا يزال الكلام والرواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم Hadis 121 Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. الثاني والعشرون بعد المئة وهو السادس في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار Hadis 122 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular i̇nsanın her bir eklemi için güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir i̇ki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır güzel söz söylemek de bir sadakadır namaza giderken attığın her adım da bir sadakadır gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır hazreti ayşe'nin allah ondan razı olsun değişik bir rivayetinde şöyle denmiştir her insan üç yüz altmış eklem üzere yaratılmıştır şu halde bir kimse allahu ekber derse elhamdülillah derse la ilahe illallah derse sübhanallah derse allah'tan bağışlanma dilerse insanların yollarından eziyet veren taş diken kemik gibi şeyleri kaldırırsa iyi olan şeyleri emreder kötülüklerden sakındırırsa, bunların hepsi de 360'ı bulursa, o gün cehennem ateşinden uzaklaşmış olarak akşamı eder. الثالث والعشرون بعد المئة وهو السابع في هذا الباب وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه Hadis 123 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimse namaz için camiye gidip gelirse Allah onun her geliş ve gidişinde onun için cennette bir sofra hazırlar